alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin lisheykh cabdiraxmaan bn naasir asacdi raximah اllah waxaan ku soo jirnay kitaabu aلصiyaam ayaa inoo dembeeyey qaala اlmualifu raximah اllah sheekh wuxuu yihi man aftara qofka afura facalayhi alqadaau faqad qado keliya laga doonayaa qofka afura qado keliya ayaa laga doonayaa idaa kaana hadduu yahay firuhu afurkiisu biaklin yani cunitaan hadduu ku afuray aw shurbin ama cabitaan hadduu ku afuray aw qayin camdan ama uu ku afuray yani markaasi inuu matagay matag dartiis oo weliba camdi ah oo camdiga yani qaygaasi yani daliilkiisu wuxuu noqonayaa man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa nabigu wuxuu yidhi qofka uu ka tambato oo yani ka qaalib noqdo matagii falaysa calayhi qadaa qado ma saarna waman istaqaa'a camdan falyaqdi qofka iska matajiyana yani markaas ha qalleeyo aw xijaamatan yani aw xijaamatin biaklin aw shurbin aw qayin aw xijaamatin ku afuray yani markaas inuu istoobay gaalxijaabadu waa la garanayaa waa toobniinka waa la garanayaa toobniinkaasi way isku khilaafsan yihiin culimmadu yani haddii qofku istoobo isagoo sooman ma afuraya mase ma afurayo afarta madhab saddex ka mid ah waxay leeyihiin ma afurayo laakiin madhabka axmed ibnu xambal oo sheekhuna uu ku socdo yani wuxuu qabaa markaasi oo uu ku tegey in yani xijaamadu ay tahay wax lagu afuro qofku hadduu istoobo inuu afurayo waxayna deliishanayaan xadiidka afطar alxaajim wاlmaxjuum nebigu sal اllahu alay wasalam wuxuu soo maray nin la toobayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wuu afuray kan wax toobaya iyo kan la toobaya labaduba waa afureen buu nebigu yidhi afطar alxaajim wاlmaxjuum marka waa madhabka axmed ibnu xambal xadiidkaasayna qabsadeen markaasi xadiidka yani sanadkiisa culamada qaar ka mid ah yani markaasi yani waxbaa ku sugan xadiid kalaa jira oo soo arooray oo tilmaamaya ixtajama nabiyu sal allahu aleh wasalam wa huwa saa'im nabigu waa istoobay asagoo markaasi isagoo sooman ayuu istoobay labadaa xadiid haddaba see la yeelayaa midna wuxuu sheegayaa in yacni uu afurayo kii wax tooba iyo kii la toobayba midna wuxuu sheegayaa nebigu sal allahu aleh wasalam inuu istoobay isagoo markaasi sooman labada xadii sida laisugu keenaya culimada marka isu khilaafsan yihiin qaybo ka mida ah waxay leeyihiin waa laisku nasakhayaa oo labada xadii kan baa dambeeyey kan dambe oo odhanaya ixtajama wahuwa saa'im nebigu wuu istoobay asagoo sooman imaam bukhaari baa warinaya yacni kaas ayaa dambeeyey marka waa naasikh kaa horena waa mansuukhoo waa la nasakhay waa madhabka ibnu xasmi aldaahir uu ku tegey kadalika asheikh alalbani raximah اllah waraxima aljamiic yani madhabkaas ayay ku tageenoo markaas in laisku nasakhay maadaama ay kala dembeeyeen culamada qaarna waxay isku dayeen yani markaasi in la jamciyo ayay isku keeneen isku dayeen marka waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa xadiidka hore oo afطar alxaajim wاlmaxjuum yani nebigu sal اllahu alيه wasalam xilli wuxuu soo maray wakhti qoraxdu ay sii dhacaysuu soo maray nimankaas markaasuu hadalkaa ku yidhi marka macnuhu wuxuu noqonayaa afdal alxaajim waalmaxjuum yacni xilligii afurka ayay galeen oo wakhtigaa dhowaa wakhti qoraxdu ay sii dhacaysay ahayd marka afdal yacni dakhala fi liftaar wakhtigay afur lahaayeen ayay galeen ee loogama jeedo soonkoodii baa jabay loogama jeedee wakhtigay afur lahaayeen baa dhowaaday baa loo jeedaa sidaas culimmada qaar baa markaasi yacni ku macneeyey say marka labada xadiid isugu keenaan qaar kale waxay leeyihiin labada nin waxbay xamanayeen xan qof dad bay xamanayeen xantuna waa macsiyo culamada qaar marka waxay qabaan mar haddii qofku macsiyoba la yimaado soonkiisi inuu burayo marka macsiyada darteeda ayuu markaasi ayuu nebigu u yidhi sal allahu alay wasalam afdar alxaajimu walmaxjuum aqwaal kulena culamada ilaa an qowl ilaa an weji oo kale ilaa shan weji bay tilmaameen ay markaa isugu keenayaan labada macne labadaaan sheegnana yani waa ka mid yihiin marka afarta saddex madhab oo kale abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici ayagu waxay qabaan in markaasi eh, xijaamadu aysan ahayn mid soonka jebinaysa oo qofku hadduu istoobo yani soonka uusan ka jebaynin aw xijaamatin aw ibnaa'in bimubaasharatin yani markaasi qofkii inay ka timaado almaniy bimubaasharatin mubaasharo uu la yimid mubaasharadu yani waa laba nooc in markaasi mubaasharo duuna aljimaac mubaasharo markaasi iyo yani taabasho aan markaasi jimaac ahayn iyo mubaashara biljimaac labadaasay uqaybsamaysaa mubaasharadu taa yani midda ah jimaaca taa iyadu markaasi waa buraysa waa inoo imaan doontaa oo markaasi yani qofka soonkiisi waa jabaya kafaarana waa lagu yeelanaya qofka markaa jimaac la yimaadaa oo gabadhii aan reerkiis u tagaa markaasi laakiin yani hadduu mubaasharo la yimaado imnaan uu xasilo markaasi ay shahwadii ka timaado xaalka noocaasa markaasi soonkii waa jabayaa laakiin kafaaro lagu yeelan mayo kafaaro lagu yeelan mayo laakiin soonkii waa jabayaa ayb waxaa sidaa khilaafsan haddii markaasi tafakur ama ixtilaam yani qofki intuu seexday buu isku arkay yani markaasi isagoo markaasi ay wax ka yimaadeen shahwo ka timid xaalka noocaasoo kalea ah markaasi ma jabayso shard waxa way imnaa'in bimubaashara mubaasharo markaasi waa inuu kaga yimaadaa yani manigu waa inuu ku yimaadaa xaalka noocaasa ayuu markaasi soonka jabayaa oo markaasi muftir ay noqonaysaa ilaa man aftara waxaa laga soo reebayaa qofkii afuray bijimaacin jimaac ku afuray isaga waa laga soo reebayaa fainahu yaqdii kaasi waa qallaynayaa oo qaduu la imaanayaa wayactiqu raqabatan ama qoorbuu qoorna waa xoraynaya fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu shahrayn mutataabicayn laba bilood oo isku xiga ayuu soomayaa fain lam yastatic hadduusan awoodina fa icaamu sitiina miskiina lixdan miskiin buu quudinayaa haddii markaasi uu jimaac la yimaado yani asagu markaas soonkiisi waa burayaa waana qalaynaya qalena waa laga doonayaa kafaaradaasna waa laga doonayaa oo kafaaradu dembigii uu sameeyey ayay kafaara gud u tahay dembigii uu sameeyey maalintaasna markaasi qadaheeda waa laga doonayaa culamada qaar odhanaya yani qado laga dooni mayo oo riwaayadaas sheegaysa inuu nebigu qadaa amray yani ay ku sheegayaan inaysa markaas sanadkeeda ay ka hadleen marka iyagu waxay leeyihiin culimada qaar ka mid a ah, kafaaroon baa laga doonaya wax qadaa lagama doonayo laakiin culimmadu badankood waxay leeyihiin yani waxaa laga doonayaa inuu qadaa la yimaado kafaarana la yimaado sheekhuna waa inoo sheegay ilaa man aftara bijimaacin qofkii ku afuray waxaa laga soo reebaya qofkii ku afuray jimaac fainahu yaqdii asagu waa qalaynayaa ayib wayactiqu raqabatan qoorna waa xoraynayaa fain lam yejid hadduusan helin hadda yani addoommo la xoray hadda maba jiraanba fain lam yejid haddii markaa uusan helin fasiyaamu shahrin ay facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni mutataabicayn laba biloodoo isku xiga inuu soomo fain lam yastatic hadduu awoodi waayo oo kari waayo laba bilood inuu soomo yani faicaamu sitiina facalayhi korkiisa waxaa ahaaday icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin inuu markaa wax siiyo ayaa korkiisa ahaaday waxaana tusinaya xadiidkii macruufka xadiid abi hurayra yani ninkii gabadhiisa ku dhacay oo markaasi nebiga u yimid sal allahu alay wasalam oo u sheegay inuu markaasi yidhi waan halaagsamay markuu nebigu weydiiye maxaa kugu dhacay uu yidhina wuxuu u sheegay yanii gabadhaydii baan ku dhacay maalin ramadaan nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam tajidu raqaba qoonaad xoraysa ma helaysaa qaala laa qaala fahal tastaiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn qaala laa qaala fatastaiicu an tucima sittiina miskiinan qaala laa intiba wuxuu yidhi markaasi ma awoodi karo yani marka eh, kafaaradaasa lagu yeelanayaa ciddii yani markaa la timaada waxay culamadu is ninkii waa la sheegay in markaa kafaarada lagu yeelanayo gabadhii lafteeda ma lagu yeelanaya kafaaradii mase lagu yeelan mayo aqwaal bay culimmadu ka leeyihiin ilaa saddex qowl ayay ka leeyihiin qowl odhanaya waa lagu yeelanayaa sida ninkii oo kale haddaysan ahayn mukraha mid la khasbay haddaysan ahayn sida ninkii baa loogu yeelanayaa xadiikaasi nebigu markaa gabadhii kafaaro oma sheegin waxay leeyihin waxaan loogu sheegin yani markaa de iyadu su-aashii nabiga maysan weydiinin ama iyadu waxay ahayd mid cududaar labay ahayd oo cududaar ku afurtay bay ahayd sidaasay markaasi kaga jawaabayaan culamada qaar ka midana yani waxay leeyihiin yani kafaaro lagu yeelan mayo wax kafaaraa lagu yeelan mayo qaybo ka midana waxay leeyihiin hal kafaaraa ku filan gabadhii ninkii labaduba hal kafaaraa ku filan hadday la yimaadaan yani markaa taasaa ku filan bay leeyihiin marka aqwaa saddexdaa qowl ayay ka leeyihiin ayb wa qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man nasiya qofka ilaawa wa huwa saa'ibun sooman oo fa akala cuna aw shariba cabah falyutima sawmahu sowmkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu allahu allaa quudiyey wasaqaahu allaa waraabiyey muttafaqu calayh wuxuu soo arooriyey sheekhu xadiidkan tilmaamaya yani ciddii marka ilowda yani soonkii oo wax iska cunta ama wax iska cabta yani markaa uu xasuusto yani waa iska daynayaa soonkiisna waxba yeeli mayso fa inamaa acamahu اllah wasaqaah oo culamada waxay leeyihiin soonku markuu fasahaadayo oo qofka laleeyahy soonkiis wuu fasahaaday yani shuruudda loo shardinaya waxaa weeyaan an yakuuna daakiran qofku waa inuu xasuusanaya qofku hadduu ilaawo waxba lagu yeelan mayo rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhطa'naa qaala allahu qad facaltu yani Eh, waxay yidhahdeen muminiintii rabbanaa laa tuaakhidna allow hanoo qaban in nasiina oo akhطa'na haddaan ilowno ama khata wax nooga dhaca hanoo qaban xadiiska imam muslim waxaa ku soo aroortay alla wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay oo idin qaban mayo wixii nisyaan idinkaga dhacaa marka qofku hadduu shay ilaawo nisyaanku markaasi loo qaban mayo nisyaan loo qofku asagoo tukanaya salaadda hadduu iska hadlo hadduu is ilaawo loo qaban mayo salaaddiisi waa sii wadanaya sawaadix maahan rufica alqalamu can alaa yani waxaan ujeeda xadiidku wuxuu ahaa in allaha tajaawaza can ummatii alkhaطأu wاnisyaanu wama stukrihu calayh marka nisyaanku qofka waa laga dhaafay kadalika waxaa shardiga marka la odhanayo qofku waa ka fasahaaday cibaadadii ama soonkii gaar ahaan yani qofku waa inuu mukhtaar yahay oo waxaan uu sameeyey asagu waa inuu doortay markaasi waa inuusan mukrah ahayn qofki w hadday ka qaalib noqdaan oo kale oo markaasi lagu dirqiyo qofka markaasi yani soonkiis ma fasahaaday waxaana tusinaya xadiidka hadda aan soo marnay man daracahu اlqayu falaysa calayhi qaضاء waman istaqaa'a camda falyaqdi qofka uu ka adka ka qaalib noqdo yani matagihii yani markaasi wax qadaa laguma leh markaa qofkan sug marka mukhtaar maaha isagoo iska jooga oo soonkiisi markaasi af haysta ayuu markaasi matag qabtay biduun ikhtiyaar buu kaga soo baxay soonkii marka kama jabayo marka shardiga labaad waxaa weeye marka la odhanayo soonki waa fasahaaday ikhtiyaar markaasi waa inuu ku yimaadaa waxaan qofku uu ku jabinayo soonkiisa arrinka saddexaad waxaa weeyaan inuu qofku caalim yahay oo aqoon u leeyahay waxaa inuu yahay wax qofka ka jebinaya soonka hadduusan aqoon u lahayn oo xukumkii markaa uu jaahil ka yahay asaguna waa loo cududaarayaa jahligaas ee loogu cududaarayaa ayib oo waxaa aayadda wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad yani saxaabada qaar ka mida waxay u fahmeen khaydka la sheegayo laba dun inay yihiin oo qaar ka mida waxay sameeyeen asxaabta yani markay doonayaan inay soomaan yani laba dun oo midna ay caddahay midna ay madowdahay ayay markaasi ayay lugta adinka ku xirteen ayib way iska cunayeen ilaa markaasi markaas yani way iska cunayeen way eegayeen yani duntii markaas oomaysan kala muuqan tii madoobe tii caddeed oomaysan kala caddaanin wuu iska cunayey iyadoo marka waagu u beryey nebigu sal allahu alay wasalam lagama naqlin lagama soo naqlin inuu amray raggaasi sidaa samaynayo iska cunayo iska cabbayey oo mar kasta eegayey labada dunood ilaa waxaa loo jeedaa alkhay alabyadu iyo alkhay alaswad habeenkii maalinta baa loo jeedaa taasaa loo jeedaa fajarku hadduu soo dhasho haddii la gaaro waqtiga fajarka in markaa qofkii uu afhaysanayo marka ayagu waa iska sii wateen ragga noocaasa inuu nabigu amray sal alahu alay wasalam inay aleeyaan inay aleeyaan inuu amray lagama soo naqlin mar haddii saa uu yahay qofka uu aqoon uusan ulahayn yani qofka markaas waa loo cududaarayaa jaahil hadduu ka yahay waxaa kaloo tusanaya o loo daliishanayaa yani asma bint abi bakr radi allahu canhu waxay soo warisay xadiidka imaam albukhaari uu soo wariyey waxay tihi aftarna calaa cahdi nabiyi sal allahu alay wasalam yowma haymin uma alacati shamsu xilligii nebiga calayhi salaatu asalaam maalin ayaa n qoraxdii baa daruur naga qarisay waan iska afurnay bay tiri waan iska afurnay markaan afurnay kadib ba haddana qoraxda soo baxdo qoraxdii baa la arkay sawaadix maaha asmaa baa nebiga maxamed ka soo warinay sal alla slam marka lama amrin oo lama soo naqnin in la amray inay markaasi qalleeyaan jahli buu oga dhacay waayo waxay islahaayeen qoraxdu way dhacday bay islahaayeen kadib bay dib ka soo baxday marka lama amrin inay markaasi lama soo naqlin inuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam in markaas ay inay qaleeyaan marka shuruuddaasa loo shardinayaa qofku waa inuu daakir yahay oo xasuusanayo waa inuu mukhtaar yahay waa inuu caalim yahay waxaan yani markaa uu ku jabinaya soonka haddii kuwaas la waayo markaas qofkii macduur buu noqonayaa wa qaala nabiyu sal allahu alay slam nabigu wuxuu yidhi man nasiya qofka ilaawa yani soonkii u ilaawa inuu soomanaa u ilaaway wahuwa saa'im oo faakala iska cuna soonkiisibu ilaa wahuwa saaimun faakala waa iska cunay oo shariba waa iska cabay falyutima sawmahu soomkiisii markaasi ha dhammaystiro fainamaa acamahu llahu allaa quudiyey wasaqahu allaa waraabiyey muttafaqun calayh qofka arkaa qof iska cunaya oo markaa intuu is ilaawo wax iska cunayaan wax iska cabaya waxaa saaran markaasi inuu ku baraarujiyo oo uu yidhaahdo yani miyadan soomanayn maxaad wax cunaysaa oo inuu baraarujiyaa maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi sal اllahu alيه wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadih fain lam yastaطic fa bilisanih fain lam yastaطic fa biqalbihi qofku inuu qof mukalaf inuu wax cuno maalin ramadaan waa munkar waa munkar weeyaan waa macsiyo marka qofkana waxaa saaran munkarka inuu zuuliyo hadduu awoodi karo gacan gacan buu ku zuulin haddii kalena af buu ku zuulin haddii yani awoodi waayana qalbiga ayuu ka nacaya marka yani waxa dadka qaarkood ay yidhaahdaan maya waxba u sheegin faraha ka qaad waa khaa weyaan sidaa saxda waxa weeye in qofka loo sheego lagu baraarujiyo oo markaasi inuu sooman yahay loo loo sheego wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku khayr ka zuuli maa cajalu lfira inta marka ay dadejinayaan afurka muttafaqu calayhi wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi tasaxaruu saxuurta faina fi saxuuri saxuurta waxa la cunayo yani waxaa ku sugnaaday barakatan barako muttafaqu calayh ayib wuxuu inoo sheegay inoo soo aroorinaya sheekhu halka inoogu soo arooriyey yani eh, afurka iyo suxuurta yani markaasi in suxuurtiina dib loo dhigo afurkiina la dedejiyo yani ayuu markaasi yani inoo sheegay xadiidka ku soo arooray laa yazaalu naasu bikhayri maa cajalu lfira yani dadku ka zuuli mayaan khayr inta markaa ay dejinayaan yani afurka marka qofku waa inuu dedejiyaa qoraxda markay saa u dhacdo waa inuu afuraa casaanka sii muuqanaya inuu dhacaa laazim maaha mar hadday qoraxdu dhacdo yani markaa qofkii waa afurayaa nebiguna sal اllahu alay wasalam wuxuu yidhi ida aqbala leylu min haahuna yani aqbala nahaaru min haahuna wagarabat الshamsu faqad aftara الsaa'im habeenkii xagga hadduu ka soo qaabilo yani qoraxdina agga yani maalintina xaggaas ay aado qoraxduna ay dhacdo waa shari wagarabat الshamsu qoraxda waa ina dhacdaa faqad aftara الsaa'im marka haddii la helo guruub الshamsi yani walow casaanka haba muuqdee qofkii markaasi waa afuraya waxaana tusinaya yani xadiidka cabdullaahi bn abi awfa wuxuu yidhi kuna maca rasuuli اllaahi sal اllahu alيه wasalam fii safarin wahuwa saa'im waxaanu ahayn yani rasuulka maciisaan ahayn annagoo musaafiriin nebiguna waa soonnaa sal allahu alay wasalam falama garabat ishamsu qaala libacdi lqowmi ya fulaanu qum fajdax lana yani markay qoraxdu dhacday nebigu wuxuu ku yidhi qowmkii dad ka mida wuxuu ku yidhi hebelow istaago inoo qoosh yani biyihii iyo caanihii isuu keen ama sawiiqii saloolkii iyo yani isuu keen dar iyo biyihii fajdax lana waa yani wuxuu noqonaya alijtaax waa alkhlaaq inuu isku daro laba shay faqaala ya rasuula allah low amsayta qaala inzil fajdax lana qaala ya rasul allah falow amsayta qaala inzil fajdax lana qaala ina calayka nahaaran qaala inzil fajdax lana nebigu waa ku soo celceliyey fanazla fajadaxa lahum fashariba الnabiyu sal اllahu alيه wasalam uma qaal ida ra'aytum اleyla qad aqbala min haahuna faqad aftara الsaa'im dad aragtana habeenkiio xaggaa ka soo qaabilay markaa qofkii saa'imkaa yani wuu afuray ayb waxaana ku sugan yani mukhaalafo la khilaafayo yani markaasi ahlu kitaabka la khilaafayo oo nebigu sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu اdiinu ظaahira maa cajala الnaasu alfitra ina alyahuuda wالnasaara yuahiruun ka zuuli mayo diinku inuu yahay diin muuqdo oo daahir ah oo markaasi muuqanaya oo qaalib ah yani inta ay dadku dejinayaan afurka maxaa yeelay yahuudda iyo nasaaradu ayagu dib bay udhigaan dib ayay u dhigaan qaarkood xaadday eegaan baa laleeya xaadday saa u eegayaan markuu arki waayo ayuu isleeyay marka hadday qoraxda si fiican u dhacday markaasuu afuraya waxaa laga yaba inay xilli damba tahayba marka yani waa mukhaalafa lilyahuud weeyaan la khilaafayo iyo nasaarada la khilaafayo wuxuu kaloo inoo soo arooriyey yani suxuurta lafteedu in la suxuurto asaxuur waa maa yutsaxaru bihi waxa lagu suxuurto weeyaan asaxuur asuxuur haddii siinka la godo oo suxuur la yidhaahdana waa ficilka lala imaan la samaynayo weeyaan ayb marka nabigu wuxuu yidhi sal allau alay waslam suxuurta maxaa yeeley suxuurta baraka ayay leedahay oo baraka ku sugan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullaahi bnu camar bnu caas yani imaam muslim uu wariyey faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlkitaab aklat saxuur yani fasliga waxaa udhaxeeya soonkeenna iyo soonka ahlukitaabka waxa weeye suxuurta oo la cuno macnuhuna maahan qofku inuu markaa cunto ka dherga macnaheedu maahan waxay ku xasili kartaa hadduuba qofku biyo yar cabo yani ama timir cuno yani waa ku filan tahay waxuu afka geliya qofkaa ku filan laazim maahan oo la odhan maya qofka muusan saxuuna ilaa cunto uu ka dhergo saa macnuhu maahan sawaadex maahan Eh, yani waxaan loo jeedaa qofkii hadday markaa baahi hayso yani markaa wax uu ku xoogaysto inuu cuno haddayse wax baahiha jirinna inuu markaa isagoo sunnadaa ku camalfalaya wax afka geliyo ama biyo noqdaan oo cabo yani ama timir ha noqoto yani markaasi eh, inuu markaasi yani sunnadaa ugu dhaqmo inuu wax inu afka geliyo markaas weyaan ee eh, laazim maaha qofku inuu cunto ka dhargo saa yani hamoodin oo dad ba laga yaba inay yidhaahdaan yani uma baahniyo xalaan aad wax cunay marka maba cuni karaba waxaa kugu filan halka bashoo biyo ah haddaad cabtid kugu filan oo yani ajarkii waad helaysaa faina fi suxuuri baraka وqاaل sلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi laa يزaaل الناaس بkhayr dadku khayr ka zuuli mayaan ma caجلوا الفطر متفق عaليه وqاaلa slى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi تaسxروا faإna في السحuuر baركة yani suxuurta maxaa yeele suxuurta baraka ku sugan متفق عaليه وqاaلa slى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi إdaa أفطر أxadكم qofkiin hadduu afuro falyufir ha ku afuro calaa tamrin timir ha ku afuro fain lam yajid hadduusan helin fain lam yajid hadduusan helin falyuftir calaa maain biyaha ku afuro fainahu ahuurun biyahaasi ahuur weeyaan rawahu lhamsa khamsadaa wariyey wa sunanka iyo imaamu axmed weeyaane yani ibnu maajah iyo tirmidi nasaa'i iyo abu daawuud iyo imaamu axmed shantaasaa waristay rawahu lhamsa xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa yani waxa lagu afurayo yani sunnadu waxay tahay in lagu afuro yani qofku wuxuu ku afuraya qofkii afuraya qofkin hadduu afurayo timir ha ku afuro calaa tamrin timir ha ku afuro haddii markaas uu waayo yani wuxuu ku afurayaa biyo xadiidka anas yani wuxuu tilmaamayaa nebigu sal allahu alay waslam wuxuu ahaa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yuftiru calaa ruabaat qabla an yusalliya intuu salaada tukan rutab dhowr xabo oo timir ah ayuu cuni jiray ruabka markay qoyan tahay oo markaa ay soo go'day oo bisishahay weeyaan ruab ayib fain lam yajid ruabaat fatamaraat yani haddii markaa ruabkii uu waayo yani markaa timir buu cuni jiray annagu tan hadda haysanno waa timir waa tamr weeyaan ruabku waa ka horeeya waa maraaxil bay bahashu martaa timirtu maraaxil bay leedahay marka ruabku waa marxalo ka mid ah maraaxisha ay marayso timirtu marxalo ka mida weeyaan oo inta badan dee halkan lagama helo yani eh, sacuudiga meelahaas bacd buldaan ayaan baa laga helaya marka ruabka hadduu nabiga ruabkaasu cuni jiray intuusa tukan hadduusan helinna timir buu cuni jiray eh, yani haddii la helana waa naadir yani saa badna sida yani ta kale u badanta uma badna hadduu waayo ruabkii wuxuu cunayaa awr xabaoo timira ayuu cunayaa haddii uusan helin timirtiina xasaa xasawaatin min maa dhowr kabasho oo biyaah ayuu nabigu markaa kaban jiray calayhi salaatu wasalaam ayib wa qaala sal allahu alay wasalam idaa aftara axadukum falyuftir calaa tamri ha ku afuro fain lam yejid hadduusan helin falyuftir calaa maain yani ha ku afuro biyo fainahu ahuurun biyuhu ahuur weeyaan yuahiru lkabida walmacida say culimmadu yidhaahdeen wuxuu ahirayaa beerkii ayuu ahirayaa oo beerkii yani waa qalalay oo maanto dhan maadaama qofku u soomanaa nooca maa yani beerkii qalayl baa ku sugan marka biyaha uu cabayo yani beerku waa qoynayaan yani marka waa ahuur oo yuahiru lkabida waalmacidda rawahu lkhamsatu waxaa wariyey yani khamsadaa warisay yani dikri ama duco la akhrisanayo ayaa markaa soo aroortay yani xadiidka cabdullahi bni cumar radi allahu canhu oo wuxuu leeyahay yani nebigu wuxuu ka wariyey nebigu sal اllahu alay slam wuxuu ahaa markuu afurayo qaala dahaba الdama'u wاbtallat اlcuruuq wahabat اlأjru in sha allah yani xadiidkaasuu akhrin jiray culamada qaar ka mida way daciifiyeen yani culamada qaar ka mida oo markaas xoojiyena way jiraan ayb macnaheedu waxaa weeyaan oonkii iyo haraadkii wuu tegey yani xididadiina waa qoyeen ajarkiina waa sugnaaday in sha allah ajarkiina wuu sugnaaday marka dikrigaasna ana waan la imaanaya wa qaala sal اllahu alيyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man lam yadac qofkaan isaga tegin qowla zuuri hadalka beenta ah walcamala bihi inuu ku camal falo oo ku dhaqmo zuur iyo xumaan falaysa xaajatu lilaahi ilaahay markaasi wax dana kama lahan fi an yadaca inuu ka tago acaamahu yani cuntadiisa wa sharaabahu cabitaankiisa rawahu bukhaariyu xadiiska bukhaari baa wariyey ayib yani culimadu waxay yidhaahdaan soonka marka la soomayo yani muraadku keliya maaha qofku inuu cunto keliya ka tago yani maqsuudka iyo muraadku maahan oo qofku waxaa la doonayaa xubnihiisao dhan qofku inuu ilaaliyo carabkiisii inuu ilaaliyo oo xumaanta ka ilaaliyo yani indhihiisii inuu xumaanta ka ilaaliyo qalbigiisa inuu xumaanta ka ilaaliyo yani markaa sida uu cuntada oga soomay muxaramaadkii o dhan qofku inuu oga soomaa la doonayaa lakiin dad fara badan maxay samaynayaan cuntadii iyo cabitaanka bay iska daynayaan laakiin waxay doonaan bay ku hadlayaan waxay doonaan bay samaynayaan yani kaano inay yihiin maftuux uu iska yahay qofkii baad moodaa macanuhu iyo muraadkuna yani sidaa maahan qofkii maadaama uu af haysto oo markaasi soon uu ka tegay cuntadii iyo cabitaankii yani waa inuu iska ilaaliya waxyaalihii kale oo markaas soonkiisa dhaawacayay ila waxyaalahaasi soonkiisay dhaawacayaan yani macaasida culamada qaar waxay leeyihiin qofku hadduu macsiye la yimaado soonkiisii waa waa buray ibnu xasmi aلظaahiri baa ka mida culimada ohanaysa soonkiisii waa buray yani eh, yani wax ajarana markaa ma yeelana soonkiina markaas waa buray laakiin sida صaxiix waaa weya soonkii waa asaxaya laakiin ajarkii ayuusan markaasi ka nuqsaamaya ajarkii uu heli lahaa ayaa ka nuqsaamaya marka qofku waa inuu iska daayaa yani hadallada beenta iyo xumaanta uu samaynayo waa inuu iska daayaa ayb qaala sal اllahu alيyه wasalam man lam yadac qowla الzuuri qofkaan isaga tegin qowla الzuuri hadalka beenta iyo walcamala bihi camalfal uu ku camalfalayo oo ku dhaqmayo xumaantaas falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamah وasharaabah culamada qaar waxay ku fasireen macnahaasi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamah وasharaabah ilahay kama aqbalaya soonkii soonkiisi maqbuul maba noqonayaba bay ku fasireen falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaamah وasharaabah ayb rawahu الbukhaariy xadiidka imam الbukhaari ayaa wariyey wa qaala salى الlahu عalيه wasalam nabigu wuxuu yidhi man maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun asagoo markaasi soon lagu leeyahay wa calayhi siyaam saama canhu waxaa ka soomaya saama canhu waliyuhu weligiisii baa ka soomaya muttafaqun calayhi xadiidka imaam muslim iyo bukhaari ayaa soo wariyey halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu qof hadduu dhinto asagoo markaasi soon lagu leeyahay soonkaasi muxuu noqonayaa Eh, marka xadiiku wuxuu tilmaamay ciddii dhimata isagoo markaa soon lagu leeyahay soonkii markaasi weligiisi baa ka soomaya eh, waxay marka culimadu yani ay ka hadlaan waxa laga soomaya muxuu noqonayaa qaar waxay leeyihin waxa laga soomayaa yani wuxuu noqonayaa awalan qofka dhintay xaalkiisaa la eegayaa qofkaasi dhintay oo markaasi haddii yani soonka lagu yeeshay cududaar uu afuray maalan bishii ramadaan buu qofkii afuray muuse soomin xanuun dartiisa ayb xanuunkii isagoon ka bogsan ayuu sidaa ku dhintay sidaas ayuu ku dhintay isagoon jaanis ba u helin maalan bishii ramadaan o dhan yani u xanuunsanaa shawaalna uu xanuunsanaa shawaal bishii ku xigtay ayuu markaasi dulqacda ayuu qofkii dhintay awood qofkii marka ooma helin oo jaanis yani caafimaad ma helin qofku uu ku soomo qofkaasoo kale waxba markaasi laga soomi mayo maxaa yeel qofka awoodba ooma helin qofkii markaa inuu soomo kaasoo kale maa calayhi shay fidina laga bixin mayo yani markaas lagana soomi mayo qofkii laakiin awoodi karayey yani inuu soomo oo maala bishii ramadaan buu xanuunsanaa shawaal waa caafimaad qabay dulqacduu dhintay yani shawaal inuu qalleeyo soonkii lagu lahaa awood buu lahaa waa awoodi karaye laakiin wuu iska dibdhigtay saasuu ku dhintay qofkaasi marka waxay noqonaysaa marka in laga soomo marka culamada qaar ka mid ah waxay leeyihiin xadiidku yani wuxuu tilmaamaya soonka laga soomaya waa soonkii uu ku nadri weeyaan sowmu nadrin weeyaan sowmu nadrin weeyaan qaarna waxay leeyihin maya ama nadar ha noqdo ama ha noqdo kii markaas lagu yeesho labaduba oo markaas uu ka tegay oo waajibka ahaa labaduba waa laga soomaya marka sida naska xadiidku uu sheegaya waa sidaas weeyaan man saama man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyuhu weligiisii baa ka soomaya ayb muttafaqun cala xadiidka imaam muslim iyo bukhaari ayaa markaa soo saaray wa su'ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi carafa halkan wuxuu ka gelayaa sheekhu yani soonka sunnada ahaa wa su'ila waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeedaa la weydiiyey faqaala wuxuu yukafiru asanata almaadiya wuxuu dhaafayaa oo qofkii loogu dhaafayaa sanadkii tegey wlbaaqiyata iyo midda baaqiga oo soo socota wa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wasu'ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi caashuuraa maalinta caashuura soonkeedaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi yukafiru asanata almaadiya sanadkii tegey ayaa lagu dhaafaya halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu yani maadaama uu soo dhameeyey soonkii waajibka ahaa soonkii sunnada ahaa ayuu halkan ka bilaabaya soonka sunnaha ah yani markaasi wuxuu ka bilaabay sheekhu carafa soonkeeda yowmu carafa waa maalinta sagaalaad bisha dulxija bisha layo tobnaad oo islaamka ah bilaha islaamka bisha layo tobnaad maalinta yani sagaalaad weeyaan maalin tobnaad waa ciid weeye laakiin maalinta sagaalaad waa yowmu carafa muslimiintu yani xujaajtuna ay carafa joogaan yani dadka marka kale xujaajtu ayagu markaasi sida fiican waxaa weeyaan inay iska afuraan si markaa awood ay ugu helaan inay ducaystaan oo ilaahay baryaan oo markaasi ay acmaashii khayrkii la yimaadaan inay afuraan baa u fiican laakiin dadka kale oo markaasi aan ujaa yani xujaajta aan ahayn ayagu markaasi sida sunna waxaa weeyaan inay soomaan waxayna ku helayaan ajarkaas ajarkaas yani aadka u weyn bay ku helayaan sanadkii hore wixii ka dhacay baa loo dhaafayaa waxaa kaloo dhaafaya sanadka soo socdana waa loo dhaafaya waxay culimadu is sanadka hore waa la garta qofku wuxuu sameeyey in loo dhaafo sanadkan soo socda maba samaynba wax dembiga ah ma samayn lamama gaarinba see loogu dhaafaa marka yani markaa culimadu waxay kaga jawaabeen dhowr jawaabood yani sanadkan soo socda oo qofkii dembiba weli uusan gaarinba oo waxba uusan samaynba maxaa loo dhaafayaa marka culimada qaar waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa sanadkan soo socda hadduu dembi sameeyo dembigaasi yani waxaa la waafajinayaa yani wixii uu kaga kafaaro gudan lahaabaa la waafajinayaa ama waxaa la siinayaa hawaab iyo ajar yani la mid ah ayaa la siinayaa marka yani awjuhdaas iyo macaani kale yani way tilmaameen culimmadu ay ku sheegayaan wej kale isku waafajinayo marka ay leeyihiin waa loo dhaafayaa sanadka dambe oo min baab munaasabay yidhaahdeen min baab munaasaba kan hore ayaa loo munaasabaynaya maadaama kii yani sanadkii hore la yidhi waa loo dhaafaya kii dambena min baab munaasaba ayaa loo yidhi waa loo dhaafaya ayib yowma cashuura waa maalinta tobnaad bisha muxaram sanadka muslimka bisha koobaad maalinta yani tobnaad weeye yowma cashuura ayadna waa sunna markaasi in la soomo waxaa lagu dhaafayaa sanadkii yani tegey wixii qofka ka dhacay saqaa'irtii qofka ka dhacday ayaa loogu dhaafayaa wasuila waxaa la weydiiyey can sawmi ywmi carafa faqaala wuxuu ihi yukafiru sanata almaadiya wuxuu dhaafayaa sanadkii tegey walbaaqiyata iyo midda baaqiga oo soo socota ayaa markaasi loogu dhaafayaa qaala wasuila waxaa la weydiiyey can sawmi ywmi cashuura maalinta cashuura soonkeeda ayaa la weydiiyey waa maalinta yani tobnaad weeyaan oo bisha muxaram faqaala wuxuu yukafiru asanata almaadiya waxaa markaasi loo dhaafayaa oo loogu dhaafayaa yani asana almaadiya sanadkii tegey wixii ka dhacay ayaa loogu dhaafayaa maalmaha bisha ugu horeeya tobanka maalmood ugu horeeya bisha dulxija yani ayadoo fadli gaara ah ku soo arooray oo nebigu wuxuu inoo sheegay sal allahu alay wasalam yani ma ay jiraan maalmo camal la qabto ilaahay uu ka jecel yahay tobanka bisha dulxija marka culamada qaar waxay leeyihiin yani waxaaba fiicanba qofku inuu wada soomo tobankaba maadaama nebigu uu sheegay sal allahu alay wasalam yani camal la qabto ilahay wuxuu ugu jecel yahay maalmahaas maalmahaasuu ugu jecel yahay marka yani waa maalmaha yani tobanka ugu horeeya bisha dulxija marka soon ma soo aroorin cayntiisa laakiin wuxuu soo gudagelaya lafdiga xadiidka maa min ayaamin alcamal الصaalix alcamal الصaalix soonkii wuxuu noqonaya alcamal الصaalix soonkii sadaqadii qur'aan akhriskii dikrigii waxaaso dhan waxay noqonayaan alcamal الصaalix marka waxay culimadu waxaa mustaxaba qofku inuu soomo waa u fiican tahay tobankaba laakiin midda si gaara ugu soo arooray in lagu dhaafayo dembigii sanadkii tegey iyo ka soo socda waxay noqonaysaa waa yowmu carafa waa maalinta sagaalaad weeyaan ayib wasu'ila waxaa la weydiiyey sal allahu alay wasalam can sawmi yowm linain maalinta yowm linain maalinta isniinta in la sooma la weydiiyey soonkeeda fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu asalaam daka yowmun wulidtu fiihi wa yowma buia bucitu aw unzila calaya fiihi rawahu muslim waxaa la weydiiyey maalinta isniinta soonka la soomayo nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam daka yowmun wulidtu fiihi waa maalintaan dhashay weeye maalin isniina ayaan dhashay ayb wayowma bucutu waa maalintii laysoo saaray weeye buut macnaa ursiltu lay diray oo rasuul layga dhigay aw unzila calaya fiihi laygu soo dejiyey qur'aanka laygu soo dejiyey rawahu muslim nebigu sal allahu alay wasalam maalin isniin inuu dhashay yani markaasi waa sugan tahay oo xadiiskaa ba inoo sheegaya laakiin yani bishii ay ahayd bay isku khilaafsan yihiin culimadu fii ayi shahrin kaanat aqwaal baa ku jirta dhowr ah aqwaal ayaa ku jirta culimadu waxaan ujeedaya toddoba inay gaadsiinayaan toddoba qowl maalinta u dhashay waxaan ujeedaa bisha yani bishay ahayd inay ahayd maalin isniina waa laisla ogolya laakiin bishii ay ahayd baa laisku khilaafsanya sida mashhuurka oo dadku hadda ay sameeyaan oo u dabaaldegaan nebiga dhalashadiisa yani waxay yidhahdeen waa maalinta labiyo tobnaad weeye bisha rabiic wal labiyo tobanka bisha rabic awal way ahayd laakiin maalintay ahayd yani bisha taxdiidku xaggaas ayuu ku saabsan yahay taasaa marka laisku khilaafsan yahay yani inay ahayd rabiiculawal maalin isniina laakiin tiradu bishu misay ahayd xaggaasuu marka khilaafka ku sugan yahay qolaba meel bay ku sheegeen marka qolaba meel ayay ku sheegeen marka yani qowl ka mida weeye qowlka odhanaya rabiiculawal labiyo tobankeeday ahayd labiyo tobanka rabiiculawal ayay ahayd waa qowl ka mida aqwaasha weeyaan marka sax maahan yani in layska qabsado yani maadaama khilaaf uu ku jiro sheekha yani imaamu dahab imaamu ibnu kaiir raximah llah albidaaya wanihaaya aqwaasha uu soo naqlinaya albidaaya wanihaaya kitaabkiisa taariikhda ah wuu soo naqlinayaa khilaafkaas yani marka ku suga laisku khilaafsan yahay yani maalintu maalintay ahayd yani tirada bishu maxay ahayd marka aqwaasha wuu sheegayaa marka yani maadaama laisku khilaafsan yahay in maalin ka mida maalmihii laiska caadaysto in markaa loo dabaaldego waa arin khaطa wey nebiguna ma dabaaldegino calayhi salaatu wasalaam lidaalika culimmadu waxay yidhaahdeen dabaaldega la samaynayo mawliidka dhalashadii nebi maxamed waa bidco maadaama asagu uusan samayn yani khulafadii alkhulafaa araashiduunna aysan samayn yani salafkii saalixa ahaana aysan samayn oo uu yahay wax gadaal laga keenay waxaa la isku hayaa ma qarnigii yani saddexaad mise qarniga afaraad baa la keenay oo waxaa bilaabay nimankii la odhan jiray cubaydiyiin mase ninkii ka dambeeyey nin yani madax ahaayo yani ciraaq meel ka mida haystay ayaa keenay meliku irbil yani labada qowlba culimmadu waa sheegeen labadoo yani waxaa horreeyey cubaydiyiinta horreeyey oo qarnigii afraad ba iyagu ahaayeen cubaydiyiintuna waa niman culimmadu ay gaalaysiiyeen oo ay ku sheegeen inay kufaar yihiin niman lagu sheegay inay kufaar yihiin oo yani masr iyo maqrib iyo meelahaas yani yani muddo ka talinayey oo been yani ku abtirsaday faatima bint rasuul culimmaduna ay yidhaahdeen maya majuus bay ahaayeen oo halkaasay ku abtirsanayeen nimankaasa ugu horreeyey wax keena yani mawliidka in loo dabaaldego waxayna sameeyeen dhowr mawliid oo nebiga sal alla alay waslam dhalashadiisi mid bay u sameeyeen yani xasan iyo xuseenna mid bay u sameeyeen yani xasanna mid bay u sameeyeen xuseen mid bay u sameeyeen faatima mid bay u sameeyeen cali mid bay u sameeyeen boqorkii marka iyaga u talinayay mid bay u sameeyeen yani intaasoo mawliid bay sameeyeen nimankaa marka culimmadu ay kufaar ku sheegeen yani nimankaas ayaa ugu horreeyey cidda marka dabaaldegaysa kuwaasay kaga dayanayaan kuwaas ayay kaga dayanayaan waxaa la hubaa culimmadu sheegeen maalinta layo tobnaad oo bisha rabiiculawal waa maalintu nebigu uu dhintay weeye calayhi salatu wasalaam taasi waa la hubaa laakiin inuu dhashay lama hubo marka culimada qaar waxay yidhaahdeen maadaama nimanka ay ahayn niman kufaar ah waxay culimada qaar leeyihin waxay u dabaaldegayaan nabiga dhimashadiisi ku faraxsan yihiinba dhimashadiisi bay ku faraxsan yihiinba soo waadix maaha marka nimankaasaa lagaga dayanaya wax saxa maahan waa bidco yani culimmaduna waa ka digeen oo markaasi way ka hadleen oo way caddeeyeen inay tahay shay bidca ah nabiguna wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam kullu bidcatin dalaala baadi kastaba yani bidco kastaba waa baadi wa kullu dalaalatin fi naar marka sax maahan yani markaasi dabaaldega noocaasa in laga qayb galo la mushaarakaeyana ayadna ma banaana wasuula waxaa la weydiiyey sal allahu alay wasalam can sawmi yowm اlinain maalinta isniinta soonka la soomayo faqaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daka yowmu wulidtu fiihi waa maalintii yani lay dhalay wayowma bucitu yani culimadu waxay ku fasirayaan bucitu yani ursiltu waa maalintii lay diray marka raawigaa shakiyey ma wuxuu yidhi wayowma bucitu mase wuxuu yidhi yani yowma unzila calaya fiihi farqi baana udhexeeya yani maalintii lagu soo dejiyey inzaalka iyo baciga inzaalka horeeyey oo nebigu sal allahu alay wasalam inzaalku wuxuu waxaa yani ugu bilaabay qabla albictha waxaa ugu horrey waxa lagu soo dejiyo iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq waa qabla albictha ayib bicaduna yani waxay ahayd yani markii lagu soo dejiyey qowluhu tacaala yaa ayuha almudairu qum faandir rabbaka fakabir wahiyaabaka faahir marka inzaalka iyo ama inzaalka iyo baciga ama inzaalka iyo irsaalka markaa farqi baa udhexeeya inzaalka horeeyey inzaalka ayaa horeeyey irsaalkuna waa ka dembeeyey in rasuul laga dhigo nubia biiqra yani ursila bimudair ayib wa yowma bucutu weeye maalintii la idiray aw unzila calaya fiihi waa maalintii markaasi laygu soo dejiyey waxyiga rawaahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa markaa wariyey ayib waxaa la mida oo markaa sheekh hadda ani inoo sheegin isniinta khamiista la mida oo ayadna markaa sunno ah in markaa la soomo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiye soonka la soomayo yani khamiista iyo isniinta yani wuxuu ku sheegay inay yihiin laba maalmood oo acmaasha ilaahay loo bandhigo marka nebigu wuxuu yidhi waxaan jeclahay sal allahu alay wasalam yani camalkayga ilaahay in loo bandhigo anigoo markaa sooman marka waa sunno isniinta iyo markaa arbacada isniinta iyo khamiista labaduba in la soomo yani waa sunno weeyaan lakin hadda shekh wuxuu inoo sheegay isniinta keliya ayuu inoo sheegay laakiin labaduba sunno weeyaan halkaa inoo joogo wallahu aclam